بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني القراءة على الشيخ قال الناظم رحمه الله ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سوى قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت وشيخ حافظ لما عربت أو لا ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع, مع استماع فاقتنع waxaan soo haynay alfiyat alciraaqi oo xadiidka ku saabsanayd waxaan ku dhex jirnay awjuhu taxamul wujuuhda xadiidka lagu soo xambaaro iyo sida loo guto siyaqu ladaa ayaan ku dhex jirnay waxaan ka baxnay alwajhu alwal kaas oo ahaa asamaac min lafdi shaykh in laga maqlo sheekha lafdigiisa in laga maqlo ayaan soo dhammaynay athaani wejka labaad alqiraa'atu calaa shaykhi waayo sheekhoo lagu dul akhriyo xadiidkii buu akrinaa sheekhii waa dhegaysanaa habkaas buu marka uga warinaa hadhow marka dariiqaasuu kusoo qaadanaa kadibna marka sidaa ayuu ku warinaya owjuhu taxamul wej ka mida waayo marka alqiraa'a cala shaykh ama alcardu waxaa la yidhaha alqiraa'a cala shaykh ama alcard sheekoo lagu dul akriyo ama adiga ku akrisaya ama qof kale ku akriyaya sheekhana uu dhegeysanaya ka kalena alcardu magaca labaad uu leeyahay waa alcardu bandhig inaad yacnii qiraa'adaadii ama waxaagii aad u bandhigto sheekha korkiisa ku bandhigto marka alcardu marka la dhahay waa la yska idlaaqi karaa alcard bis haddii laakiin munaawalada soo socoto almunaawala oo awjuhu ataxamul ka mid ka mid ah ah munaawaladaas haddii la rabo in la yidhaha cardi lagu magacaabo laabudda an tuqayad waa in la qaydo oo waxaa la dhahayaa cardu lmunaawala markaas cardu lmunaawala laakiin haddii cardi la yska dhaho qiraa'a baa laga wadaa alqira'a cala shaykh uma alqiraa'atu yani uma intaa dabadeed yeli samaaca macnaha samaaci waxaa ku xigo alqiraa'atu qiraa'adii ayaa ku xigto allatii qiraa'ada oo nacatahaa uu ku magacaabay mucdamuhum culamaau lxadiid badankood cardan ou ku magacaabay cardi oo culammada badankeed ay cardi ku magacaabeen sawaa'un waxaa jin ah qara'tahaa akhrisayaa min xifdin xifdi xaggii ka akhrisayaa ay minka xifdiadi xaggaaga ka ahaaday ka akhrisayaa ow kitaabin ow min kitaabin kitaab xaggii ka akhrisayaa kitaabka oo adiga aada leedahay ama sheekhu leeyahay ama keyr uu leeyahay laga akriyayaa ayb oo yacni ka akhrisayaa mida adiga leedahay sheekhu miduu leeyahay keyrkiis ahayaa mid uu leeyahay ayb ow amase samicta waxaa isku mida inaad maqashay liqiraa'ati hayrika macnaha hayrkaa qiraa'adiisa inaad maqashay washayku washaykhu shaykhuna xaafidun uu yahay marka aada aqrinaysa sheykhuna ou xaafid yahay washaykhu shaykhiina xaafidun uu yahay limaa kii uu xaafid ku yahay uu xifdisan yahay caradta aada adiga markaa u bandhigtay shaygan aada u bandhigayso ood ku dul akrinayso ama keyrka uu ku dul akrinayana sheeku uu xifdisan yahay ayb ow laa ama ounan xifdisnayn washaykhu xaafidun inuu yahay ow laa ama inuunan xaafid ahayn sheekhu ow laa yaxfadu macnaha ow laa ama ow amase laa ay laa yaxfadu sheekha ma ounan xifdisnayn walaakin laakiinse asluhu asalkiisii ayaa yumsikuhu ou haystaa asalkii ou xadiidka ugu qornaa ayuu haystaa ma xifdisna laakiin kitaabkiisii uu haystaa binafsihi nafsadiisuu u haystaa asaaba haystaba ow amase iqatun iqa ayaa haayo asalka ow amase iqatun nin hiqaah mumsikuhu waayo midkii asalka kan haayo ay mumsikul asli sheekha asalkiisa asa haysto ama nin kale oo iqa ah baa asalkii sheekha gacanta ku haayo qultu waxaan idhi buu yidhi marka xaafid alciraaqi baa dhahay qultu waxaan idhi kadaa waxaa kuula too ah in iqatun in iqatun iqa iqada oo miman samica kuwa dhegaystay macaka adiga kula dhegaystay yacni ka mid ah yaxfaduhu xadiidka uu xifdisan yahay yacni in yaxfad iqatun miman samica yaxfadhu yaxfaduhu xadiid iqa uu xifdisan yahay maca istimaacin dhegaysina markaa yacnii lala qabo maca istimaacin minhu uu dhegaysanayo limaa yuqra-u yacni waxaa lagu akrinayana uu dhegaysanayo sheekhu ee faqtanic qanac buu yidhi arrintaas ku qanac inkastoo ibnu salaax uunan sheegin haddana anaa kuu sheegayo wuxuu leeyahay taa adiga ku darsoo ku qanac afartan bayd wuxuu uga hadlaa qiraa'ada oo wajwin min wujuuhi taxamul ah magac kale hadday leedahay haddii kale ayuu ka hadlaa oo magaceeda cardi inuu yahay waxyaabaha marka la xiriiro oo ay qiraa'adu ku ansaxayso marka wuxuu yidhi uma intaa dabadeed alqiraa'atu qiraa'adaa ku xigto samaaca uma ay yeli samaaca samaaca waxaa la xiriirto ku xigo alqiraa'atu qiraa'adii oo sheekha lagu dul akhrinayo allatii qiraa'ada oo nacatahaa uu ku magacaabay mucdamuhum culummada badankood culamaaulxadiid badankood ay ku magacaabeen cardan cardi ay ku magacaabeen haddii la idlaaqo marka cardi qiraa'a isku mid waay munaawalada marka la rabo laakiin in cardi lagu sheego waa la qeydayo cardulmunaawala la sawaa waxaa isku mid ah qara'tahaa akhrisayaa min xifdin xifdi ka akhrisayo xaggiisa yacni xifdigaasoo minka adig kaa ahaaday yani xifdi aad adiga xafidsan tahay ka akhrisayaa adiga ow amase kitaabin kitaab ka akhrisayaa kitaabkaas aad adiga leedahay ama sheekhaaga uu leeyahay ama keyra uu leeyahay keyrkaa uu leeyahay ayb ayb ow amase samicta maqashayaa biqiraa'ati hayrika macnaa hayrkaa qiraa'adiisa maqashaya saddex waay marka inaad adiga xifdigaaga ka akrinayso ama kitaab inaad ka akrinayso ama adiga lahaaw sheekhu hal ahaado hayr hal ahaado adaa akrinaayo ama waad maqlaysaa waad dhegaysanaysaayo qiraa qof kala akrinaayo adna waa fadhisaayo waa dhegaysanay intaas waa isku mid washaykhu shaykhuna xaafidun uu yahay mid xifdisan limaa caradta waxaad u bandhigtay waxaad akrinaysana sheekhu uu xufdisan yahay ayb ay washaykhu fii xaali taxdiidi marka taxdiidka lagu jiro xaaladaa marka lagu jiro dhexdeeda xaafidun ou yahay limaa caradta waxaad marka adiga u caradinayso od u bandhigayso ow laa amase yuusa xafidsanaanin oo xaafid ahaanin laakiin markaunan xaafid ahayn maxaa shardi ah kitaabkiisa inuu haysto sheekha oo asaga ou nafsad ahaantiisa u haysto ama asaga sheekhu kitaab ma haayee nin hiqo ahaa kitaabkii sheekha haayo oo ninkaasaa ah marka fiirinayo hiqa waa nin cadli oo daabid abaa ah hayo waa fiirinayo intaa marka ibnu salaaxaa sheegay wuxuu ku daray marka ciraaqi haddii nin ninka hiqada ah kitaab uusan haynin laakiin uu xafidsan yahay xadiidka sheekhiina uu dhegeysanayo waa la mid iyadan waa la mid midda marka ciraaqi uu ku daray da isaga ibnu salaax ma sheegin xifdi ma sheegin kitaabka hadduusan sheekhu xaafid ahayn imaa inuu kitaabkiisa haysto isaga imaa in uu ku jiro nin hiqa-a ah gacantiisa inuu kitaabka haayo eh, haddaan kitaab la haynin sheekhuna xafidsanayn oo laakiin nin iqa ah ou masmuucaadkaas xifdisan yahay ama axaadiidkaas lagu aqrinayo sheekha lagu dul aqrinayo oo korka ka hayo dhib male iyadana waa ku filan tahay mar haddii ninka iqadaa kitaab uu haayo looga kaaftoomayo xifdu shaykh xifdu iqatina waa looga kaaftoomaa markaas xifdu shaykh ayb sida afartan bayd marka inaas walaakin asluhu walaakin owlaa amase ownan ow laa ow laa yaxfadu shaykhu sheekha waxaa lagu dul akrinaya ma xifdisna walaakin laakiinse asluhu asalkiisa yumsikuhu ayuu hayaa walaakin asluhu asalkiisa yumsikuhu wuu haystaa binafsihi nafsadiisubu u haystaa asagaa haysto asalkii u gacanta ku haya ow amase hiqatun hiqa ayaa mumsikuhu mumsiku lasli asalka kan hayo oo haayo waa hiqo qultu waxaan idhi buu yidhi marka kadaa sidaas waxaa kuula too ah in hiqatun hiqa haddii hiqada oo miman samica kuwa maqlay ah oo adiga kula maqlay ah haddii yaxfaduhu yaxfadu lmaqruu'a waxaa la aqrinaya hadduu xifdisan yahay maca istimaacina lala qabo maqlitaan oo minhu yani uu maqlaayo limaa yuqra'u ninka hiqadana uu maqlaayo yani nin iqa xifdisan meeshuu fadhiyaa wowna maqlaa ninka iqada haddii uusan maqlaynin ninka iqadaa muxuu ku fadhiyaa mar waxba kuma fadhiyan warkan ciraaqi marka wuxuu yahay sheekhi waa joogaa dabcan midaa akrinaayo sheekhu ma xifdisna kitaab ma haysto nin iqaana kitaab ma haayo laakiin hal iqa ah oo dhegaysanaya maqruu'ah waxa la akrinaayo dhegaysanayaa xafidsan shardi marka inuu dhegaysanayo haddii ninka iqadaa uuna waxbaba ma dhegaysanaynin ee xifdigiisii wax ma taraaya markaas faqtanic ku qanac buu yihi bidaalika kaagaas wain lam yadkurha ibnu salax ibnu salax younanba sheegini ayb intaa marka uga baxay qira'a maxaa la yihaahdaa maxay ku ansaxaysaa xugunkeeduu gala hadda marka qira'a calaa sheykh in xadiid lagu xambaaro ma bannaan tahay waajmacuu akhdan bihaa waradduu naqla alkhilaafi wa bihi mactaduu wa waxay ku ijmaaceen culamaau alxadiid akhdan ay cala alahdi bay ku ijmaaceen qaadasho bihaal lagu qaato qira'a in wax lagu qaato oo wax lagu xambaaro ayay ku ijmaaceen waradduu wayna radiyeen naqlalkhilaafi khilaaf naqligiisa waa khilaaf soo guurintiisa way iska radiyeen oo arrintaa ku saabsan wa bihi wa bilkhilaafi khilaafkana mactaduu ma aynan tirsanin khilaafka ma xisaabsaninba eh, meeshaa marka de khilaaf baa waxaa laga xikaayooday abu caasim annabiil iyo wakiic bn اljaraax iyo cabdiraxmaan ibnu salaam salaam aljumaxi iyo moxamed ibnu salaamin aljumaxiy raggaasaa marka khilaaf laga xikaayooday waliba moxamed ibnu salaam waxa uu yidhi adragtu maalikan maalig baan soo gaaray faida annaasu yaqra'uuna calayhi dadka waa ku dul akhrinayeen falam asmac minhu lidalika maalig waxba kama maqlin buu yihi aniga arrintaa darteed maadaama isagiiba uuna wax akrinaynin makama qaadanin uu yihi marka qiraa'adii buusan u haysanin inay wej wax lagu xambaaraba inay tahay ayb isagu saasuu yidhi marka falam asmac minhu lidalika keyrkood oo selafka ka mid ah oo min ahli lciraaqna sidaasoo kale qabeeno miman kana yatashadad keliya un waxay xisaabsan jireen wax lafdu shaykh laga dhegaystay unbay xisaabsan jireen marka culimmadii markaa khilaafkaasi shay la tirsado kama aynan dhigin wax la tirsado ma aynan ka soo qaadin saasuu marka wuxuu leeyahay waajmacuu akhdan bihaa waajmacuu waxay ku ijmaaceen akhdan qaadasho biha bilqira'ati lagu qaato xadiidka waraduu wayna radiyeen naqlalkhilaafi khilaafka naqligiisa waa iska radiyeenba wa bihi wabilkhilaafina mactaduu maynan xisaabsanin oo ma tirsanin waalkhulfu fiiha hal tusaawi lwala ow duunahu ow fowqahu fanuqila can maliki wasaxbihi wamucdami kuufata wاlxijaazi ahli اlxarami maca albukhaariyi humaa siyaani halkan marka wuxuu gelayaa marka qiraa'adii beytkii hadda aan soo dhaafnay wuxuu uga hadlay wax khilaafa ma jiruu leeyahay qiraa'adu inay tahay wej min awjihi min awjuhi taxamul inay ka mid tahay khilaafka lasoo naqliyeyna macno umaaysan yeelin culimada waayahay haddii ay wej min awjuhi taxamul ay ka mid tahay iyada iyo samaaca yaa xoog badan hadda masaladaasuu ka hadlaa iyada iyo samaac alqiraa'a cala shaykh iyo asamaac min lafdi shaykh oo kii aan soo marnay ah labada ayaa xoog badan khilaafaa marka taas ku jira ayb ayb marka imaam maalig isaga aadowba u weeraray qolooyinkan qiraa'ada aan tirsanaynin qiraa'a cala shaykh aan xisaabsanaynin oo ayaga diidaayo oo dhahayo marka qiraa'adu ma jirto samaac unbaa ansaxayo wuxuu dhihi jiray marka wakaana maalikun ya-baa ashadda cala almukhaalifi ayb wayaquulu kayfa laa yجزiika hada fi اlxadiiثi wayجزiika fi اlqur'an sidee marka qiraa'a cala shaykh xadiidka aynan kugu gudaynin qur-aankana ay kugu gudaysaa ila waxaa layska ogaay qur-aanka marku qof qaari a maalan la rabo inuu qofkan sanad ka qaato kale waa ku dul akrinaa bis ninkan muqri'a ah lafdigiisa iyo dhegaysi ma ka dhegaysanayo isagaa ku dul akrinaayo markaasna hadhowna marka ama ijaazadiiu siinaa ama silsiladii sanadka iyo waa ayuu sheekh ugu noqonayo marka sidee qur-aankiina qiraa'a cala sheekh loo tirsadaa xadiidkiina aan loo tirsanaynin uu dhihi jiray imaam maalik waalqur'aanu acdam qur-aankaana weyn yiri marka qur-aanka iyo xadiidka qur-aankaa weyn ayb ibraahim ibnu sacdin almadani isagana wuxuu yidhi yaa ahla alciraaq reer ciraaqow laa tadacuuna tanatucakum madax adeygiinna ma ka tegaysaan alcardu midlu samaac qiraa'adu waxa uu yidhi waxay la mid tahay samaaca qiraa'a iyo samaac waa isku mid marka tanaducaan ma ka tegaysaan iska dhaafuu leeyahay ayb qiraa'adu marka inay iyadu xoog leedahay weliba waxaa loo deliishadaa qisadii dimaam dimaam ibnu saclada ayaa loo deliishadaa nebigu u yimid rasuulkaagiyaa noo yimid wuxuu noo sheegay shan salaad inay waajib nagu tahay allahu amaraka bidalika haa un buu nebiga dhahay markii dambena waa kii dadkii gaarsiiyitay bukhaarina waa u deliishadaa kitaabuulcilmi qiraaca cala shaykh ayuu u deliishadaa meeshaas marka ayb wاlkhulfu khilaaf ayaa fiiha fi اlqiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda ahaaday hal tusaawii khilaafku muxuu ku saabsan yahay hal tusaawii qiraa'adu ma la eg tahay alwala kii hore kii hore waa samaaca samaaca ma la eg tahay ow amase duunahu mase ma ma ka hooseysaa ow amase fowqahu ma ka sarraysaaba saddex qowl waa marka ma la mid tahay ma ka hooseysaa ma ka sarraysaa fanuqila waxaa laga soo guuriyey can maalikin maalik xaggiisa iyo wa saxbihi maalik asxaabtiisa wa mucdami kuufata wa mucdami ahli اlkuufa reer kuufa badankood wاlxijaazi xijaaz wa mucdami اlxijaazi reer xijaaz badankooda ahli اlxarami xaramka dadkiisa ahaayeen maca albukhaariyi bukhaarina lala qabo waxaa laga soo guuriyey humaa qiraa'ada iyo samaacu siyaani isku mid waay qiraa'ada iyo samaacu waa jin isku mid ah saasaa laga soo guuriyey hada marka waa alqowl اlأwal waay kan marka qowlka koowaad intaanoo aimo waxaa laga soo guuriyey buu leeyahay qiraa'ada iyo samaacu isku mid inay yihiin humaa siyaani oo samaacu maba ka horeeya qiraa'ade waa isku mid labadooda ayb imaamu maaligna dawaataan hadda sheegnay qur-aankiiba haddii lagu akrinayo min baabi owlaa xadiidkiina in lagu aqbala wbnu abi di'bin ibn abi di'b maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi di'b maca nucmaani abuu xaniifa lala qabo nucmaan ibnu haabit abuu xaniifa qad rajaxaa waxay rajaxeen alcarba qiraa'adayba rajaxeenoo ayagu waxay yidhahdeen samaaca iyo qiraa'ada qiraa'adaaba horeyso ayb ayagu marka qoladaana marka abu xaniifa iyo ibn abi diibin saasay ku tageen qowlkan marka labaad alqiraa'atu arfacu min asamaaci wej ayuu yeelan karaa wejka uu yeelanaa ayaga meeshay ka fiirinayaan waxay tahay waxay leeyihiin marka ardaygu oo wax akrinaayo sheekhuna uu dhagaysanayo sheekhu ardayga kama heegeysanayo haddii qalad yar ou imaado waa qabanaa shiikha laakiin haddii shiikha uu isaga akhrinayo xadiidka qaladna uu imaado ardayga waa heegeysana waa ka heegeysana shib inuu ka dhahaa laga yaabaa marka cardigaaba fiicanay leeyihin wejka ay feerinayeen ayaga meeshaasay ka feerinayeen walidaalika alimaam maalik baa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray almixraabu mawdicu mixnatin mixraabka salaada meel imtixaan waayo dhihi jiray naafica qaariga ahaayo qiraa'ada reer madiina qoraadana reer madiinayba u badnaayeene naafic almuqri ee wuxuu dhihi jiray adiga salaada hagelin uu dhihi jiray ha hagelin ardayda iyo hagalaan hagelin adiga saasuu dhihi jiray sababtuna marka wuxuu u yeeli jiray adiga haddii aada qaldanto ardayga waxau u malaynaya amaa wej qiraa'a amuu yahay sheekhu amuu wax uun og yahay aan la ysdhahayo laakiin ardayga haddii ou gafaado waa toosinay meeshaasay ka fiirinayan qolada marka qiraa'ada iyo samaaca qiraa'ada xoogan qolada dhahayo wejkaasi ayaga laftooda ay fiiriyaan ayb waan arkay qofku hadduu qaari weyn uu yahay si fiican qur aanku u yaqaano qiraa'aadka dhan yaqaano waxaa laga yaabaa hadduu gafa inaan la toosinin oo la ysdhaho war amaa ninkaan qira'a ma u ama aday qaldanta dadku waa aamusayayb marka taasaa ay u leeyihiin qiraa'a calaa shaykha waa ka sarraysaa maadaama qaladka imaadaba uu sax maayo iyada dhexdeeda laakiin samaacu qaladkii yimaado uunan ounan inuunan saxmin laga yaabo qiraa'ada wejkaas marka la fiiriyo ku horeeya iyagu warkoodu kaasuu cuskan yahay marka qad rajaxa alcarba markay leeyihiin wa cagsuhu cagsigiisa ayaa asaxu asaxnimo badan cagsigu muxuu noqonaya marka asamaacu arfacu min alqiraa'ati samaaca ka horeeya qiraa'ada wa cagsuhu cagsigiisa ayaa asaxu asaxnimo badan wa jullu ahli sharqi culamaau lmashriq badankood janaxa naxwahu janaxa wuxuu u leexday naxwahu naxwa hada alqowl qowlkan xaggiisa u leexday oo samaacaa sareeya qiraa'a cala shaykhaa sarrayso isku mid waayo saddexdaasuu sheegay qowl afaraadaa jiro oo tawaquf ah atawaquf midna inaan la dhihin waa sarreeya oo laga aamuso waayahay wajawaduu fiihi qara'tu aw quri mac wa ana asmacu huma cabbirii bima madaa fii awalin muqayada qiraa'atan calayhi xataa munshida anshadana qiraa'atan calayhi anshadana qiraa'atan calayhi laa samictu laakin bacduhum qad xallalaa halkan marka waxuu ka gelaa markaad qiraa'a calaa shaykh xadiid kusoo xambaarto siiqada aa ku gudanaysid xadiidkaas marka wuxuu yidhi wajawaduu yacnii waxay wanaajisteen oo inay fiican tahay ay tilmaameen fiihi yacnii qiraa'ada dhexdeeda ayb qara'tu qofka inuu yidhaahdo markuu qiraa'a wax ku soo qaato qara'tu calaa fulaan qara'tu ay macnaha qara'tu calaa fulaanin hebelaan ku akriyey ayb hadduu isaga akhriyey ow amase quri'a waa la akriyey calaa fulaanin hebel baa lagu akhriyey korkiisa mac wa ana asmacuna lala qabo quri'a calaa fulaanin wa ana asmacu quri'a iyo waana asmacu yaa laysraacina waa haddii adiga keyrkaa uu akhriyey adna aad dhegaysanaysa ayb intaas marka waa habka ugu horeeyo oo xadiid haddii aada cardi ama qiraa'a cala sheekh aada ku soo xambaartay habka ugu horeeyo ood ku gudanaysid ha noqdo qara'tu calaa fulaanin hadda adig ku akhrisa haddii lagu akriyey oo dhegaysanaysayna quri'a calaa fulaanin waana asmacu sidaa inaa uga warisay sababta tan loo hormarinaa waa maxay liannahaa asraxu yacnii iyada ayaa aad ugu caddaan badan tahay wejhu taxamulka wejkii aad ku soo xambaartay waxa aad u caddaynaya tan waayo oo haddaad tiraa qara'tu calayhi ama qara'tu calaa fulaan quri'a calayhi ana asmac haddaad tiraahdo inaad qiraa'o kusoo qaadatay waa caddahay shaki ma ma gelaayo taasaa marka ugu fiican oo ugu horeysa macnaha ayb wajawaduu waxay wanaajiyeen oo ay yacni istixsaansadeen oo wanaajiyeen fiihi yacni qiraa'ada dhexdeeda yacni markau gudanaayo wuxuu qiraa'ada kusoo maqlay fii adaa'i maa xamala maa xamalahu bilqiraa'ati gudashadiisa markuu gudanayo taa dhexdeeda waxay wanaajiyeen qara'tu inuu yidhaahdo ay qara'tu calaa fulaanin hadduu asaga ku aqriyo ow quri'a ama quri'a calaa fulaan haddii ou qof kale uu ku aqriyo ma waana asmacuna lala qabo waana asmacu lala qabo waana asmacu marka maxay reebaysaana lilamni min atadliis tadliiska meesha waa ka baxa haddaad tiraahid marka quria quri'a calaa fulaanin ama haddaad qara'tuba iska idlaaqdo waana adigana aadan ku aqrin waana asma xoogaa marka inaad adiga akhrisay baa loo malaynaa marka mac wa ana asmacu lala qabo ama labadan siiqaba tadliiskay ka fog tahay oo xadahanaa iyo akhbaranaa haddaad dhahdo waxaa loo malayn karaa inaad sheekhi ka maqashay marka markaad laakiin qiraa'adii magac dhowdood eh, sheegto oo qiraa'adii aada carabawdo tadliiski meesha waa ka fogaana uma markaa dabadeed cabir cabir uma markaa dabadeed cabir cabir bimaa kii ku cabir madaa tegey wixii tegey waa maxay marka bimaa madaa maxaa fii awalin ku tegey wejkii hore dhexdiisa ku tegey muqayadan xaal aada qeydaysa muqayadan xaal uu yahay ku la qeyday kaas muqayidan haddaad tihaahdina xaal aad adiga tahay mid qeydaya marka bimaa madaa fii awali waa maxay xadaanaa iyo akhbaranaa iyo amba'anaa waa soo ma sanooci markaan ka hadlaynay xadaanaa akhbaranaa amba'anaa ayaa waxay ahayd siiqatu addah kii hore marka wixii aan ku soo marnay wuxuu leeyahay ka cabir kaas ku cabir laakiin muqayadan isagoo la qayday xaal uu yahay xaala kownihi muqayadan cabir maxaa lagu qaydaana qiraa'atan calayhi biqowlika lagu qaydaayo qiraa'atan calayhi oo maxaad dhahaysaa xadahanaa fulanun qiraa'atan calayhi ama akhbaranaa fulanun qiraa'atan calayhi anba'anaa fulanun qiraa'atan calayhi saas biqowlika qira'atan caleyh baad ku qeydin waayahay xataa munshidan xataa walow kunta aad xataa aaba ahaatid munshidan mid tirinaayo lishicri hayrihi lishicri hayrika heyrkaa shicir ou tiriyood ka maqashay xataa markaad warinaysid xataa shicirba ha ahaatee iska qayb oo maxaad dhahaysaa marka faqul waxaad tidhaahdaa anshadanaa fulaanu qiraa'atan calayhi anshadanaa fulaanun hebelaan noo gabiyey qiraa'atan calayhi iyadoo marka yani lagu dul akrinayo ama asagii ku akrinaba keyrka gabaygiisoo kalead ku dul akrisay ama qofaa ku dul akriyay waa dhegaysatay xataa haddaad sidaa aada warinaysid oo gabaygaas aada tebinaysid waxaad tidhaahdaa anshadanaa qiraa'atan calayhi saa dheh xataa gabaygi cilmiga xadiidka marka waxaa dareemaya inuu gelaayo culum badan dhexdooda muqadimada <clears throat> ibnu salaax muqadimada ibnu salaaxna culumuulxadiidka cilmiga xadiidka markuu ka hadlayo wuxuu yihi akharu اlculuumi tawalujan fi اlfunuun culumta kan ugu badan waayo oo funuunta dhexgeli og aada u dhexgala waayo waa arkay hadeertaan ashcaartii iyo gabayadii xataa waa sanadaa lagu werina isagiibaa marka wixii siiqada aada u werin lahayd iyo habka isagiibaa ku jiro tafsiirka iskaba dhaaf isaga mauurkaaba tafsiirka ma'huurkaa sanadowbuu u baahan yahay xadiidka waaba waaba isaga xadiidkiiba waayo aqwaasha saxaabada iyo salafka iyo waa sidoo kale waxay u baahan tahay marka sanad fiqhiga isaga waaba usii baahan yahay leanna wuxuu ku dhisan yahay waaba adilada fiqhi bilaa daliil oo wax daliila aan ku dhisnayn qofkiiba maba hubaba waxa uu ku cibaadaysanayo waxuu fadwoonaayo iyo waxuu huba maaha huba ma aha asalna fiqiga waa istimdaaduhu waa qur-aanka xadiidka iyo markaas yani waxyaabaha la xiriiraayo iyo asalba u ah marka meel uu ka maqan yahay male cilmigan marka oo yani xadiidka laa samictu laa samictu samictu maya hadda laadan wuxuu ka wadaa ay ilaa samictu ma aha ila hore uu yidhi ma og uma cabirii uma cabir bimaa madaa fii awalin muqayadan wixii hore baabkii hore yani fasalkii hore wuxuu ku soo tegey yani ku cabir uu yidhi muqayadan adoo qeydayo laakiin maxaa laga reebaa laa samictu ilaa samictu maaha ila samictu waa ku jirtay soo maaha samaacu lafdi sheykh samictuda waa ku jirta samictu haba isku isticmaalin laa samictu samictu maya ama ilaa laa samictu ey ilaa samictu ma ahna samictu marka carbiga marka la joogo qiraa'ada waa laga soo reebay waa laga reebay ayb wixii samaaca siiqatu addaha samaaca samictu baa laga reebay inta kale qiraa'ada waa u isticmaali kartaa haddaad qeyddo oo aada muqayad ka dhigto saasuu ka wada laakiin laakiinse bacduhum qaarkood qad xallala waa xalaaleeyey oo waa baneeyey qaar xataa samictudii waaba banneeyeen ayb wa mulaqu taxdiii wamulaqu taxdiidi manacahu axmedu dulmiqdaari wamuطlaqu الtaxdiiثi yani taxdiid xadaanaa ood isticmaasho yani iyadoo la sii daayey wamuطlaqu الtaxdiiثi taxdiid sii deyntiisa wاlإkhbaari iyo akhbaranaa sii deynteeda manaa tii hore moogta muqayadan uu yidhi iyadoo aan qeydnayn ka waran marka xadaanaa akhbaranaa bis baa tiri oo muطlaq wa muطlaqu taxdiidi taxdiid mudlaqiisa iyo wlbaari yani ahbaranaa xadaanaa oo la ilaaqo wlbaari ahbarana oo la ilaaqo manacahu axmedu imaam axmed waa diiday waa manciyey axmedkii daydulmiqdaari qadarka u saaxiibka ah sharafta u saaxiibka ah waa diiday oo imaam axmed isaga marka wuxuu yidhi xadaanaa iyo ahbaranaa oo muطlaq ah cardi looma isticmaali kara qira'a cala shaykh wاnnasaa-iyu nasaa-i marka wاnnasaa-iyuna waa lasoo gaabiyayo annasa-iyu annasaa-iyu annasawiyu intaba waa waa banaantahay nisaa-i laakiin maaha lanna magaalada nasaa waay mugta nasaa waay magaalada nuunku waa kordhigay النسائي النسوي النسائي ayb والنسائي إmام النسائي والتmيمي والتmيمي تmيمي يحyا ahaa waa يحyى بن يحyى التmيمي ayb mسلم شheekiisa waaye bخaarي laftiisa waa ka wariya والنسائي نسائي والتmيمي يحyا ahaa يحyى بن يحyى التmيمي iyo wbnu lmubaaraki iyo ibnulmubaarak baa manciyeen alxamiidu ibnulmubaaragide alxamiidu yacni la mahadinaayey sacyan min jihati sacyin xagga camalka lagu mahadinaayo ibnulmubaaraki xagga camalka lagu lagu ammaanayo lagu mahadinayo waayahay intaas marka axmed nasaa-i yaxya bnu yaxya atamiimi ibnulmubaarak kulli waxay ku tageen mutlaqu taxdiid walikhbaar waa diideen qira'a cala shaykhan xadiid kusoo qaaday akhbaranaa iyo oo mutlaq ama ah dhehaysa haddaa rabta inaad isticmaasho qayid oo waxaad tiraa qiraa'atan calayhi iyo saas oo kale wadahaba الzuhriyu zuhri wuxuu ku tegay iyo wاlqaطaanu yaxya bnu saciidin اlqaطaan wa maalikun iyo maalik wa bacdahu maalik gadaashiina sufyaanu waa ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna iyo wa mucdamu اlkuufati kuufo culimmadeeda badankood walxijaazi xijaaz culimmadooda badankood maca albukhaariyi lala bukhaarina ou la jiro ila aljawaazi bay ku tageen inay bannaan tahay maxaa bannaan xadaanaa iyo ahbaranaa oo mutlaq ah in loo isticmaalo qiraa'a calaa shayka wax lagu xambaaro ayb leanna waxay leeyihin ahbaranaa iyo xadaanaa luqatan wax farqi uma dhexeeyo ayagu awalna maxay dhaheen qiraa'a cala shaykh iyo iyo samaacuna isku miday agtooda ka ahay sooma isku darajo ahay mar hadday isku darajona yihiin lugatanna faariq ownan u dhaxaynin akhbaranaa iyo xadaanaa iyo amba'anaa waa la isticmaali karaa iyagoo mutlaq ah iyaga marka jawaaska iyo aimadaas ku tageen iyaguna xasanulbasri laftiisu saasoo kale ah laakiin adiga mar walba waxaad fiirinaysaa isticmaalka isticmaalka loo isticmaalayo waxyaabaha marka min baabi alikhbaar marka la joogo oo qof baa laga sheekeynaya iyo marka baabul adaa la joogo oo xadiid la gudanayo maalan kutubu taraajim markaad akhrisanayso waxaa arkaysaa fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan alfulaaniyu samica min ayaa la dhahaya samica min wuxuu ka maqlay hebel hebel hebel dad badanaa la taxa macnaheedu maahan dadkaasi kulligood dhegto dhegtiisuu uga maqlay alfaadooduu maqlay samaac keliya wax uga qaatay maaha xataa waxaa laga yaabaa inay ku jiraan kuwo ijaazo oo wax uga qaatay kuwa cardi oo uga qaatay inta waa isugu jiraayo leanna markaasi waa baab yani waxaa la joogaa fii maqaami alikhbaar waa sheeko ninkaana laga sheekayna macnaa samica min fulaan fulaan fulaan shuyuukhdiisay ka mid ahaayeen unbaa laga wadaa ee eh, hadda marka lama joogo hal samica min yani afwaahihim am qara'a calayhim waxaas ma laga hadlayo markaas laakiin marka laga hadlaayo isaga uu xadiid gudanayo shuyuukhdiisaas ou rabo inuu wax ka wariyo waa inuu ilaaliyo siiquladaaya oo awju taxamulka uu ku ilaaliyo sidaasna dabcan ibnu daqiiq ilciid iqtiraaxiisa ayuu ku baraarujinay marka haddaa kutubtu kutubu taraajim aad ku aragto samica min haw qaadanin kulli inta la taxaayo mid mid inuu uga dhegaystay wax qaar waxaa laga yaabaa qiraa'o uga qaatay qaar ijaazo uga qaatay wahaakada waayahay wadahaba الzuhriyu zuhri wuxuu ku tegay wاlqaطaanu yaxya lqaطaan yaxya bnu saciid wmalikun iyo malik wabacdahu gadaashiisana sufyaanu waa ibnu cuyayna iyo wamucdamu اlkuufati reer kuufa badankood walxijaazi xijaaz reer xijaas badankood maca albukhaariyi lala qabo ila ljawaazi bay ku tageen wabnu jurayjin ibnu jurayj wakada alawsaaci awsaacina waa kuula too waa kuula mideh maca bni wahbin lala qabo cabdullahi ibni wahb almisri waalimaami ashaaficiyi wa maca alimaami shaaficiyina lala qabo wa muslimun iyo muslim imaamu muslim muslim ibnu xajaaj alqushayri wa jullu ahli sharqi reer mashaariqada sharqi yani bari dadkooda badankood qad jawazuu intaa waxay banneeyeen akhbaranaa ay iطlaaqa akhbaranaa akhbaranaa in la iطlaaqi karay banneeyeen lilfarqi liajli اlfarqi bayna u banneeyeen taas farqigan marka farqi hadda lugawi a meesha ma yaallo laakiin farqi oo waxaa yaal iska nooc isطilaaxi camal ah ayb meeshaa marka ibnu jurayj iyo awsaaci iyo ibnu wahab imaamu shaafici muslim ahlu sharqi badankood aya waxay yidhaahdeen xadaanaa iyo akhbarnaa waa la kala saaraa xadaanaa iyadoo muطlaq ah qiraa'a cala shaykh waxaad ku soo xambaartay xadaanaa oo mudlaqa ah ma dhihi karti ilaa inaad qaydayso maa amaa akhbaranaa iyada iyadoo mudlaqa waa dhihi kartaa ayb camalkana saas waa isaga badan yahay akhbaranaada qiraa'ada in akhbaranaa loo isticmaalo camalkii waa ku batay culamaa ayb marka qowlkan saddexaad waa maxay akhbaranaa iyo xadaanaa la kala adda waxaan ku jirno ahaa ogow wuxuu ku yidhi waxaa ugu horeeya qara'tu calayhi qara'tu calaa fulaan ama quri'a calayhi waana asmac liannaha asrax iyada u cabar laba wuxuu ku yidhi wixii samaaca aan ku soo marnay iyagoo qaydan waa kuu bannaan tahay marka laga reebo hal samictu marka laga reebo qowlkan saddexaadna waxa uu wuxuu kaloo sii haddana sii tibaaxay bukhaari iyo madhabkooda wuxuu yidhi culamo badan maalig eh, yacni iyo yaxya alqataan iyo sufyaan ibnu cuyayna iyo iyagu waxay dhaheen xadaanaa iyo akhbaranaada iyadoo mutlaqa waa banaan tahay haddana axmed iyo ibnulmubaarak iyo wuxuu ka sheegay labadaba xadaanaa iyo akhbaranaa ma bannaano ilaa iyadoo iyadoo qeylan maaha iyadoo mutlaqa waa diiday haddana ugu dambeyn wuxuu keenay atafriiq bayna xadaanaa iyo akhbaranaa fi liطlaaq xagga iطlaaqa marka laga hadlaa in la kala saaro xadaanaa iyo ahbaranaa oo xadaanaada iyadoo muطlaqan lama ogola ahbaranaa laka waa la ogolyahay waana madhabka in badan hadda uu tilmaamay ay sheegeen lilfarqi dartiis farqiga dartiis waqad cazaahu saaxibu linsaafi linasa-i min gayri maa khilaafi waqad cazaahu waxaa u tiiriyey wuxuu u tiiriyey qowlkani saaxibu linsaafi saaxibu linsaaf linasaa iy imaamu nasaa-i buu qowlkan dambe u tiiriyey min gayri maa khilaafin min gayri xikaayati khilaafin canhu khilaafihi canhu isagoo wax khilaafa nasaa-i ka sheegin waayo nasaa-i horaan uga hadalnay soo maaha isaga nasaa-i muxuu qabay axmed iyo ku mowqif ahaa soo maaha axmed uu ku mowqif ahaa xadaanaa aqbaranaa in la idlaaqo ma ogolayn haddana in akhbaranaa la idlaaqi karo ayuu wuxuu leeyahay nasaa baa sidaas qabo oo culummadan dambuu raacsan yahay isagoo aan qowl kale ka xikaayoonin marka qowlka kale inuusa arkinaaba laga yaaba marka nasaa laba qowl inuu leeyahay meesha ka soo baxayso qowl yuwaafiq axmed iyo qowl kale oo ayaga muslim iyo imaamu shaafici zuhri iyo waafaqahay waayahay saaxibulinsaafna waa moxamed ibnu lxasan ibni moxamed altamimiy lmisriy ayb oo kitaab wuxuu leeyay mas'aladanba uu ka qoray alinsaafu fi ma bayna ala'imati fi xadaanaa wa ahbaranaa min alikhtilaaf waxay xadaanaa iyo ahbaranaa khilaafka a'imada ee mas'aladaa ku saabsanba wuxuu ka qoray kitaab alinsaaf la yidhaahda marka nasaa-i qoladan dambeu ku daray marka ayb walakhariina iyo culimmada badankoodu yani u tiiriyey wa huwa aladii wahuwa isaguna aladii kii waa ishtahara caan baxay musطalaxan ku caan baxay erey bixin ahaan isagoo erey bixin ah liahlihi liahli اlxadiidi ahli اlahari ahaayeen marka walakhariinada marka linasa-iyi bay raacsan tahay waqad cazaahu saaxibu اlinsaafi linnasa'i min gayri maa khilaafin isaga iyo walakhariina uu tiiriyey qowlkan dambe wa huwa aladii waana kan ishtahara caan baxay musطalaxan isagoo marka ku lagu yacni erey bixin lagu heshiiyey oo erey bixin ahaan loogu heshiiyey ah liahlihi dadkiisa liahli اlxadiidi ahli اlahari markii dambe marka akhbaranaada inan iyadoo mutlaqa lagu warin karo oo aan qeydnayn musطalax mashhuura iska noqotay wa bacdu man qaala bidaa caada qiraa'ata صaxiixi xataa caada fii kuli matnin qaa'ila akhbaraka id kaana qaala awala xadaaka wa bacdu man dad qaarkood qaala yiri oo ku tegey bidaa ay bidaalfarqi bayna siiqatayni farqigan oo akhbaranaa ay xadaanaa inla in la kala saaro oo xadaanaana samaaca ay u gaar noqoto markay mutlaq yihiin akhbaranaana qiraa'ada ay leedahay ka kalena samaacuna uu leeyahay labadaas siiqo kala saarid bidaada halkaas u laabanay ishaarada wa bacdu man dad qaarkois qaala yidhi bidaa ay bidalfarqi farqigan ku qowlay acaada wuxuu ku celiyey qiraa'ata asaxiixi saxiixulbukhaariga qiraa'adiisuu soo celiyey xataa caada ilaa uu markaa yacni uu soo celiyey fii kulli matnin matni kasta dhexdiisa dhammaantii uu ku soo celiyey qaa'ilan isagoo dhahayo akhbaraka isagoo dhahayo id cilo e kaana wuxuu ahaa qaala inuu yidhi awalan markii hore xadaaka ayuu dhahay markii hore qultu ciraaqi marka wuxuu yihi waxaan dhahayaa wadaakani ra'yu ra'yu ladiina kuwii ra'yigooda waay ishtaraduu shardiyeen icaadata alisnaadi isnaadka soo celintiisa wa huwa isaguna shatatun waa ziyaado iyo yani xadgudub camal wuxuu ka wadaa saddexdan bayd abu xaatim moxamed bnu yacquub alharawi ayaa wuxuu ka dhegaystay saxiixulbukhaariga talaamiidii firabri qaar ka mid a ah. moxamed ibnu yuusuf alfirabriy moxamed yuusuf alfirabri bukhaari ninka aada looga wariyo waay saxiixulbukhaariga ardadiisa marka nin ka miduu ka dhegay waxaa abu xaatimkaani abu xaatim moxamed ibnu yacquub yaa wuxuu ka dhegaystay saxiixulbukhaariga nin talaamiidii moxamed ibnu yuusuf firabri ka mida ninkaasina firabri wuxuu bukhaariga uga qaatay cardi iyo qiraa'a ee samaac min lafdi alfirabri ma uunan ku qaadanin ninkaani marka abu xaatimkan moxamed ibnu yacquub xadaanaa iyo akhbaranaadii u kala saaraan moogtaha markii hore marka wuxuu dhahayey xadaaka markuu sheekhiisa ku dul akrinaayo ayuu wuxuu markii hore dhihi jiray xadaaka wuxuu isticmaalaya marka xadaaka alfirabriyu yani isaga markuu yidhaahdo ad yani uu waa kudul akrinaa maogtahay sheekiisuu kudul akrinaa sheekhiisuna firabri waa kudul dul akriyey afkiisa kama kagama qaadanin marka marka habka sheekhiisa markuu ku dul akrinaayo ile marka adiga sheekha kudul akrinaysid sheekha siiqada uu uga maqlay wejka uu ku soo xambaaray sheekha kore uu uga soo xambaaray inaa ilaalisada isaga markaas hore marka wuxuu dhihi jiray xadaaka alfirabriyu eh, markii marka inuu kala saaro uu qaatay xadaanaa iyo akhbaranaa inay kala duwan tahay uu fahmay oo xadaanaana loo isticmaalo samaaca akhbaranaana loo isticmaalo qiraa'adii asaguna hadda uu xadaaka uga qaatay ardaygii firabri oo xadaaka alfirabriyu uu yidhi <clears throat> oo uu marka sidaas yidhi ayaa markuu markii dambe wuxuu kitaabkii dhan uu kusoo celiyey marka bukhaarigii dhan ayuu haddana ku dul akriyey mar labaad asagoo sanad matni walba sanadkiisa usoo kaxayna markaasu wuxuu leeyahay akhbaraka meesha xadaaka uu dhahad akhbaraka u bedel si uu u ansaxo wax ka qaadashadiisa labada beyd oo hore horta macnahooda saas ah. kan dambena waxay tahay hal sanad haddii aada kitaab ku wariso yani ama maalan dhowr xadiid ayaa hal sanad kuu sugnaatay hal sanaday kugu sugnaadeen inaad mar walba sanadka ku celiso shardi meeda yani maalan boqol matni baad hal sanad ku warisaa marka ugu horreysa intaad sheegto sanadka matniga koowaad akhriso kadib maxaad dhihi kartaa wabihi wabihi wabihi in la soo celiyo umama baahno yacni wuxuu leeyahay marka qolada iyaga laakiin shar aan saas ogolayn oo shardinaaya maya ee sanad walba waa in haddana la soo celiyo leanna hadda ninkaani abuu xaatim maxamed ibnu yacquub kitaabkan bukhaariga dhan hal sanaduu ku warinaa soo maaha halka sanadna waa sheekhiisa can ilfirabri can ilbukhaariyi waxaan ma kala duwan sanadka markuu bukhaari ka tagay kadib iska dhaaf laakiin isaga ilalbukhaariyi hal sanaduu ku tagaa marka inuu soo celceliye maba ahay inuu leeyahay xaafid alciraaq halka koowaad markuu sheego akhbaraka fulaanin akhbaraka alfirabriyi markuu dhaho wax ka dambeeya maba loo baahno uu leeyahy soo celcelinta sanad matni walbaaba sanadkii soo celinaya haddana waa soo celinaa waa soo celinaa waa soo celinaa marka wuxuu leeyahay waa shadad marka midaas beytka dambena macnihiisu saas wa man dad qaarkiis qaala yidhi bidaa qowlkan tafriiq ah alfarqu bayna siiqatayni ah acaada wuxuu ku soo celiyey qiraa'ata saxiixi saxiixa saxiix waa saxiixulbukhaari qiraa'adiisiibuu ku soo celiyey xataa caada ilaa uu ku noqday fii kulli matnin matni walba dhexdiisa uu ku noqday ama uu ahaaday qaa'ilan inuu dhahayo akhbaraka id sababtu maxay tahay id cillaa kaana wuxuu ahaaday qaala inuu yidhi awalan markii hore xadaaka buu ila yidhi xadaaka iyo akhbarakana isku mid uma aha isaga marka tii xadaaka dhan waa ka baxay marka waa iska kansalay midii akhbaraka ayuu galay marka akhbaraka tii ah Eh, iyadoo saas tahayna waxaa ku filnaa inuu hal xadiid waxaa ku filnaa marka inuu hal xadiid ou soo qabto yani hal sanadka hal xadiidka koowaad uu sheego kan dambena uu iska dhaafo kuwa dambe uu ka tago yaa ku filnayd markaasuu ciraaqi wuxuu leeyay qultu waxaan idhi wadaa kan ra'yu ladiina kuwii ra'yigooda waay ishtaraduu shardiyeen icaadat alisnaadi isnaadka halka oo isku midka ah soo celcelintiisa kuwii shardiyey ra'yigoodii waaye wahuwa kaaswahuwa isaguna shadadun xadkoo laga baxa waaye yani tashadud waaye macnaha ayuu ka wadaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamedin waali wsl